ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada wararkeennii duhurnimo oo uu idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkan saarta waa maalinimo axada bisha hijriyaduna waa toddoba iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan afar iyo labaatanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtubeka iyo twitterka wararka ugu doorkaroona idaacaddeena maanta idiin haysaa waxaa ka mid a ah mujaahidiinta dowlada islaamiga gaar ahaan wilaayada shaam oo weeraray tuulada jardi ee hoostagta tagta dayzuur halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada shahaadalo b k k wararkeenna maanta waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan hadduu eebeydmo mujaahidiinta khilaafada islaamiga ee wilaayada soomaaliya oo toddoba ka tirsan ciidamada ridada farmaajo dilal iyo dhaawacyo ugu geysteen magaalada muqdisho sidoo kale waxaad wararkeena ku dhegaysan doontaan dhowr howlgalo oo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka shaam iyo sidoo kale galbeedka africa soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeen abuudijaan somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeen jaabir ibnu khilaafa dhanka farsamaduna hadda waa macalinka هاتنا ولا ربنا نكو ريجيو ولا الكين ابن خلافة ولا الكاين وسوشي دون وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم من العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شد الزمام وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب aad ayaad u mahadsan tahay walaalkeen abu zayd haatan aynu ku bilowo deesoor waxaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay shan ka tirsan b k kda kadib weerar ay dagaalyahanada dowladda islaamiga darad ay ka fuliyeen tuulada jardi ee ku taal deegaanka diibaan ee deersoor wilaayada soomaaliya toddoba ka tirsan booliiska ridada soomaaliya oo dilal iyo dhaawacyo loo geystay kadib markii qarax miino lagula eegtay muqdisho tala saarasho alle kadib amniyaadka khilaafada wilaayada soomaaliya ayaa waxaa u suura gashay inay miino ku bayraan isgoyska suuqa bakaaraha ee bartamaha magaalada muqdisho ay ku qarxiyaan gaari ay wateen xubno ka tirsan booliiska murtadiinta soomaaliya waxaana ku halaagsamay saddex murtad qaar kalena oo ay ku dhaawacmeen allah ayaa mahadda iska leh wilaayada shaam gaar ahaan alkhayr waxaa la dilay laba ka tirsan murtadiinta b k kda kadib markay dagaalyahanada dowladda islaamiga ay weerar ku qaadeen shalay tutuulada jadiid bukaara ee deegaanka khushaam ee gobolka deersuur haatanna wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa weerar ku qaadeen xiro ay degnaayeen murtadiinta nigeria oo ku taal tuulada kologamana oo u dhow magaalada mongono waxaana lagu dilay labo ka mid a ah murtadiinta mid saddexaadna waa lagu dhaawacay sidoo kale waxaa laga gubay fariisintii meesha ay ku lahaayeen iyo halkaare qoryo kala duwanna waa laga soo khaniimaysta allo ayaa mahada iskale dhegeystayaal aynu kusoo gabagabayno wilaayada shaam al khayr warar naga soo gaaraya wilaayada islaamiga alkheyr ayaa sheegaya in dhimasho iyo dhaawaca loo geystay sideed ka tirsan ashahaadala dararka b k k da gudaha wilaayada allah fadligiisa ciidanka khilaafada oo allah kaashanaya ayaa weerar ku qaaday meel ay xaflad shirkiyeed ku dhiganayeen askar ka tirsan b k k da gudaha deegaanka alyamaama waxaana halka murtadiinta bakhti iyo dhaawac ugu noqday shan askari allah ayaa ku mahadsan dhanka kale ciidanka khilaafada ayaa sidoo kale weerar ku qaaday bar koontarool ay murtadiinta ku laahiyeen waddada weyn ee deegaanka jadiid bukaara waxaana halka murtadiinta ugu baktiyey saddex askari allah ayaa mahada iskale mahadsanid kaasi waxa uu ahaa walaalkeen jaabir ibnu khilaafa uu inoo soo jeedinaya wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda codkaan saarta waa bahda idaacadda walaalayaal oo hadda idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا